alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa alih wa asxaabihi ajmaciin ayib xadiidu cabdillaahi bni mascuud ina aruqa waatamaa'ima watiwalata shirkun aruqa jamcu ruqya famaa hiya aruqya ma hiy الruqya tacriif الruqya aye ma ma quri'a liطلب النfع جزاك الlah خير wma hiy التmima tamaim jamع التmima ma hiy التmima fضل ma culqa طلبا للنفع صح والtiwلة ma hiy الtiwلة الtiwلة aye فضل طيب ma xaqiiqatha ya kul ma yuxabib الrajul ilى اlmarأة wاlcaksu min alasbaab غayr الsharciya saasaynu nihi soo ma kul ma yuxabib الrajula ilى اlmarأة wاlcaksu ay caksu dalika wa min alasbaab gayr sharciya marka hiyo acamu min asixri watamaahin sabab kasta oo laba qof la isku jeclaysiinayo oo aan sharci ahayn shareecada waafaqsanayn ayaa tiwala la ihahdaa ayib shirkun hal kulu ruqya wa kulu tamiima shirkun cumuumka xadiidka mee la qaadan karaa aye ma hiya al fi الruqa wالtamaim a marka al waxaad ka dhigtay cahdiya ay الruqa almachuuda fi اljaahiliya almushtamila calى الshirk wالtamima almachuuda fi اljaahiliya almushtamila calى shirk ruqyadii iyo tamiimadii jaahiliyada lagu yaqaano ee shirkiga koobsanaysa waa shirku haddii la dhaahdo al waa istiqraaqiya ka warama macnuu noqonayo kulu ruqyatin wa kulu tamiimatin shirkun haye waa mansuuq baa ohanaya xadiidka ama waa caamun khusisa minhu الruqa الjaaئiza ama waa caam axaadiida kalea ka khasistay ruqyada jaa-iska alati qaala fiiha الnabiyu laa baأsa bالruqa ma lam takun shirka kadalika atamaayim ayb atiwala iyaduna waxay shirki noqonaysaa akbara ida اctaqad istiqlaalaha bالtaأhiir u ictiqaaduha aamino in la madax banaan tahay saameynta iyo raadeynta aw kaanat mushtamila calىa shirkin ama ay shirki koobsanayso waxaan la sameynaya laba la isku jeclaysinaya aba shirki koobsanaya shirki asqarana waxay noqonaysaa ida tacalaqa biha alqalbu maca algaflati can illah haddii qalbigu uu ku tacalluqo isagoo ilaahayna subxaana watacaala ilaabay wa takunu muxarama ida lam yuctaqad istiqlaaluha bالtaأhiir walam tashtamil calى shirki walam yatacalaq biha alqalbu maca gaflatihi can illah arrimaha haddii ay ka maran tahay ictiqaadka iyo shirki inay koobsanayso iyo qalbigu inuu ku tacalluqay ilaahayna ka kaflooday isla markaa ay koobsanayso amr mukhaalif lishariica markaa waxay noqonaysaa muxaram bas mihaalu dalika in la dhaahdo labadan qof si la ysu jeclaysiyo waa inay dadka hortooda isku qaawiyaan cawradooda ay muujiyaan wadadii loo mariyay isjeclaysiintooda taa laga dhigay ama ninku waa inuu gabadha u sameeyo waxaana shareecadu ogolayn ama gabadhu waa inay ninka u sameyso waxaana shareecadu ogolayn waxay noqonaysaa tiwaala muxarama lakin laa takuunu shirkan shirki noqon maysa marka waayo daliilka saddexaad baynu marayna soo ma ya qaala raximah اllah adaliil الثالث an cabd llahi bni cukaymin cabd llahi bni cukaym waxaa laga wariyey marfuucan xaalow yahay xadiidku mid nebiga loo kor yeelay man tacalaqa shay-an qofka shay iska laalaadiyo wukila ilayhi shaygaas ayaa ayaa laysu daayaa rawaahu axmed watirmidiy xadiidkan cabdالlahi بن xukeym waa ضaciif sanadkiisa waxaa ku jira mحamed بn cabdالرaحman wاljumhuur عalى تضciifi jumhuur الculamana waxay ku tageen inuu yahay ضaciif sida alimaam dahabi uu ku sheegay kitaabkiisa almuغni ciisa ibn cabdالرaحman الraawi can cabdالlahi bn xukeym lam yalqahu ciisa ibn cabdالرaحman cabdالlahi bn xukeym ka warinayana lama kulmin cabd llaahi bn cukaym lam yasmc min الnabiyi salى اllahu alيه wasalam marka cilooyinkaas ayuu xadiidku leeyihi wa jaءa hada اxadiiثu can abi hurayra cinda الnasaئi fi اlkubrى xadiidkan laftiisa waxaa laga wariyay abu hureyre imaamu الnasaئي baa ku wariyey fi اlkubrى wfii sanadihi cabaad ibnu maysara wa huwa layin اxadiiث wa bihi ضacafahu dahabiy sababtiisuu xadiidka dahabi u daciifiyey faqaala fi lmiisaan hada alxadiidu laa yasixu liliini cabaad wa fiihi inqiطaacu bayna alxasan wa abi hureyra faina cabaada yarwihi can اlxasan can abi hureyra wاlxasanu lam yasmac min abi hureyra wa jaءa alxadiidu can اlxasan اlbصri mursala cinda bni wahbi fi jaamicihi وجاء min qowli عaliyi في الإbاnة لبن bطة isagoo hadalkii cali بن abi طاaلبa mوquuفa عalيه wهو min طريq الxasن الbصري عan عaliyi وهuو منqطع لأن الxasن الbصريa lam yسمع min عaliyi شhayئa lakin yشhهd لmaعنaahu waxaa xadiidka macnihiisa u markhaati furaya macnihiisa waxaa u markhaati furaya maha lafdigiisa qowl nabiy cabdiraحman bn samura ya cabdiraحman bn samura laa tsأl اlimaara fainaka in uutiitaha can masأalaة wukilta ilayha imaarada iyo madaxtinimada cidna ha weydiisa waayo in uutiitaha can masأla haddii su-aashaada lagugu siiyo wukilta ilayha wukilta ilayha yaعnaa iyada iyo adigaa laysu kin dayn ilaahay caanadiisa ayaad waayi doonta alxadiid bukhaari muslim baa wariyey waxaa kaloo macnihiisa u markhaati furaya ma rawaahu bn abi shayba fi musanafihi can cabdillaahi bni mascuudi anahu qaal cabdillahi bn mascuud inuu yihi man tacalaqa shay-a wukila ileyh qofka shay iska laalaadiya yani itakadahu alaba linafc waa laysu daaya waa loo kala baxa wayashhadu lahu kadalika mursal xasan اlbصri xadiidka mursalka xasan albصri wanina u markhaati furaya walihada xasana hada اlxadiid bhadihi shawaahid الsheikh اlalbaniyu raximah اllah fi صaxiixi الtargiib wالtarhiib wuxuu ku xukumay xadiidku inuu xasan yahay man tacalaqa shaya macnaheedu waa itakadahu طalba linafc inaga nihi tacliiq iyo isku xidhistu shardi maaha tacliiqa waxaa looga jeedaa itikaadka muطlaq اlitikaad isku xidho ama yaanu isku xidhin mar hadduu yeesho wuxuu u yeelanayaana ay tahay طalba linafc isagoo nafci raadinaya wuu soo gelaya xadiidka ay markaa man tacalaqa shayan ictamada calayhi wacalaqa bihi qalbahu wajacalahu maxala lirajaa'ihi wa khawfi oo qofka shay cuskada qalbigiisana ku xidhaa kana dhiga ka uu ku xidhayo rajadiisa iyo baqiisa sawan callaqaha calaa jasadihi callaqahu calaa jasadihi aw wadacahu fi makan isku xidho iska laalaadiyo ama meel ha dhigo watacliiqu cala اljasad laysa huwa almacna almuahir fi اlxukm macnaha xukumka keenay maaha in jidhka lagu xidho un almacna اlmuahir lilxukm oo manaat اlxukmi macnaha cilat اlxukm macnaha waa maxay waa atacaluq اlqalbiyi waاlictimaadu calayhi waa qofka qalbigiisu inuu ku xidhmo uu cuskado oo u cuskado fi jalbi khayri aw dafci shari aw rafcihi hada huwa manaat اlxukmi cilat اlxukmi waa maxay baynu nihi waa tacaluq اlqalbiyi bihi waاlictimaadu calayhi fi jalbi khayri aw dafci shari aw rafcihi walihada ba ibn اlqasim wuxu uhi fi xaashiyati calى kitaab الtawxiid wالtacaluq yakunu bاlqalb wayakunu bاlficl wayakunu bihima jamiiعa faman tacalaqa shayئa wakalahu اllah ilى dalika shay aladi tacalaqah faman tacalaqa biاllahi waanzla xawaa'ijahu bih waltajaأa ilayh wafawada amrahu ilayh kafaah qofka ilaahay ku tacaluqa baahiyihiisa ilaahay subxaana wa tacaala u bandhigta ilaahay cuskada arrinkiisa ilaahay u dhiibta kafaahu llah ila waa qof ilaahay tala saarto ilaahay kaalmo weydiiste ilahay baa ku filaanaya waman yatawakal calى اllahi fahuwa xasbu shaya waa nakiratu fi siyaaqi shar wanakiratu fi siyaaqi shar nakirada isamka nakirada shardi uu ka horeeyaa yufiid اlcumuum fatashmalu kula maa culliqa طalba linafci wuxuu koobsanaya xadiidku wax kasta oo laysku xidhay iyadoo nafci raadin loo xidhay min ayi shayin kan wuxuu doonaya ka samaysnaado maydhax ha noqdo xadhig ha noqdo dun ha noqdo baraarug ha noqdo dahab ha noqdo harag ha noqdo wuxuu doonayaba ha noqdo ayin kan fayashmalu kula maa culliqa طalba linafc min ayi shayin kan marka tacliiqana laabudda min fahmi اlcumuumi bالsiyaaq oo qofku hadduu xidho tusaale ahaan gabadha hadday dahab xidhato ama ninku fargal fida u xidho liziina ama xoolahaba wax loo xidho liziina ama loo xidho litashwiihi wa ikfaa اljamaal hal yadkulu fi اlxadiid xadiidka mi soo gelaya laa yadkul fi اlxadiid idan cumuumka xadiidka laabudda min fahmi اlcumuum bالsiyaq aladi warada fiih siyaaqa xadiidkan kusoo aroora waa maxay ka waramaya waa tacaluq اljaahili atacaluq aljaahili wey waman callaqa shayئa calى اlwajhi اlmacruuf fi اljaahiliya macnu waa saas waa qofka shay isku xidha oo isugu xidha ama u xidha qaabkii jaahiliyada lagu yaqaanay fa inahu yuukalu ileyh marka ma soo gelayo hadduu tacliiqu yahay laa calaa wajhi tacliiq اljaahiliya oo alistiqlaal binafcina qofku ma aaminsana shirkina koobsan maayo walam yatacalaq bihi qalbuhu maca algaflati can illah kaasi maaha markaa tacaluqa xadiidkan uu ka hadlayo ukila ilayhi wakalahu llahu ilaa dalika shay wakhadalahu ilaahay shaygaas iyo isaga ayuu isu daayaa waxay kala helaan waanuu hoojiyaa walaa yuciinuhu walaa yuwafiquh ilaahay ma kaalmeeyo sida dantiisu tahayna rabbi subxana wa tacaala ma waafajiyo xataa dawooyinkaad isticmaalayso ee nafcigooda lagu ogaaday bitajriba laa tucaliq biha qalbak maca algaflati can illaah ilaahay inuu shaafi yahayba haddaad iska ilowdo oo dawada un qalbigaagu ku tacalluqo hada yakunu shirkan asqara shirka asqara buu kaasi noqonaya oo ma odhan kartid dee waa sabab waayo dee sababnimadii waa dhaafisay markuu qalbigaaga ku tacalluqay wagafalta can illaah hadduu qalbigaaga ku tacalluqo calaa anahaa sabab ugu tacalluqo ilaahayna aanad mooganayn ead xusuusan tahay ilaahay inuu yahay ashaafi taasi ba'si ma leh lakin atacaluqu bاdawa maca algaflati can illaah shirkun asqar kadalika kulu sabab mubaax hadduu qalbigaaga ku tacalluqo tacaluq ay ka dhalatay gaflatuka can illaahi subxaanaه wa tacaala shirki asqar buu noqonaya walihada wuxuu yihi الطibi raximah الlahu taعalى fi sharxi الmishkaat man tamasaka bشhayءi min اlmudaawaat واctaqada ana shifaaءa minhu la min اllahi taعalى lam yashfihi الlah qofka shay dawooyinka kamida ku dhagaa qabsada isagoo aaminsan inuu shifaagu iyada ka imanayo dawada oonu ilaahay ka imanayn ilaahay ma shaafiyo shifaaga ilaahay baa haya dawada ilaahay xataa wuxuu ka qaadaa sababnimada sababta ahayd shifaaga bal wukila shifaau ilaa dalika shay xinadi laa yaxsul shifaau lianna alashyaa laa tanfacu laa tanfacu walaa taduru ilaa biidn illahi tacaala dawadu seeda waxuma tarto waxyeelana uma celiso inuu ilaahay awoodda u yeelo mooyaane haddaad iyada ku tacaluqdana ilaahay baa awoodda noocaasa ka qaadaya dabeetana midaa waxba kuu tarinaya noqonaysa wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab waa maxay waa ma fي qowlihi ukila ilayhi wa min ana tacaluqa min ana man tacalaqa bغayr الlahi wakalahu اllahu ilayh waa xadiida ku jirta qofka shay cid aan ilahin ku tacaluqa ilahay inuu shaygaa u tala saarto isaga iyo shaygaa uu isu daayo waman wakalahu اllahu ilى gayri halak qofka ilaahay isaga iyo cid kale uu isu daayo oo icaanadiisa iyo tawfiiqdiisa ilahay uu ka haysta wuu halaagsamaya kulu ma yuؤdي ilى halaaki الإnsani fahuwa muxaram marka tacaluq bغayr الlahi muxuu keenaya halaag soo ma ila icaanaة اllahi iyo tawfiiq اllahi baa lagu waayaya wa kulu ma yuؤdي ilى اhalaakna waa muxaram ila walaa tulquu baydiikum ilى التahluka wax kasta oo addoonka halaag u sababaya adduunyo ama mid aakhiro waa xaaraan waxaynu baraarujinaynaa oo inaga soo hadal qaadnay qadiyadda tacaluqa atacaluqu bigayr اllahi laysa fi martaba waaxida tacaluqa lagu tacalluqo cid aan ilaahay ahayn e qalbigu uu ku xidhmo ma aha shay qura ama martaba waaxida xukum qura leh waa anwaac atacaluqu bigayr اllahi anwaacu ومراatب وأحكاaم تkتلف باktiلاaف مaraatiبihi وأنواaعiه تacalqa qaلبigu ku xidhmay cid aan ilaahay ahayn أحkaamtiisuna way kala duwanaaneysaa sida maraatibtiisa iyo anwaaciisu ay u kala duwan tahay waayo tacaluqu asal ahaan waa maxay atacaluqu waa muطlaqu اlirtibaaط waa ku xidhnaasho oo dhan ayaa tacaluq la ihahdaa walow u yarna ha tacaluq baa la ihahda xisiyan kaana irtibaau am macnawiyan oo haddii waxa weeyaan aad isku xidho isaga iyo adiga xadhig aad isugu xidho waa tacaluq xisi oo la taaban karo xadhigaasi haddaanu jirin lakin xagga qalbiga aad kaga xidhantayna waa tacaluq macnawiya binaan calى hada faatacaluq bigayr illahi halaaثatu aqsaam tacaluqa ilahay cid aan ahayn lagu tacaluqaa waa saddex nooc min xayثu ma yataratabu caleyhi min axkaam saddex nooc wuxuu uqeybsamayaa marka laga ego dhinaca waxaa ka ratimaya ee ka dhalanaya ee axkaama alqism alawal maa yunaafi asl atawxiid maa yunaafi asl atawxiid watacaluq bigayr illah oo asalkii tawxiidka waa meesha ka saaraya asalka tawxiidka haddii qalbiga laga waayana dee qofkaasi waa mushrik shirkan akbara mukhrij min almilla marka alqism alawal waa atacaluq aladi yunaafi asl atawxiid xaqiiqadiisu waa maxay wahuwa atacaluq bالsabab maca الاctiqاad anahu mustaqil bالnafci wالdur huwa atacaluq bالsabab maca الاctiqاad anahu mustaqil bالnafci wالdur waa qofku shayga sababta inuu ku tacaluqo masaalan dawadii oo kale waa sabab dawad bitajriba lagu ogaaday ama shareecadiiba daweynimadeeda sheegtay waa saab dawadiibu qalbigaa ku xidhmay waxaad aamintay dawadan inay iskeeda xutarayso bigayri idn illaahi subxana wa tacaala inay wax bogsiinayso ama oo dhibka ama dhibka ay kor qaadayso ay suulinayso tacaluqa noocaasi ah yunaafi asl tawxiid aw calaa jihati atacabudi watadalul sababtii baad ku tacalluqda laakiin qaabkaad ugu tacalluqday baa qaab caabudisa oo tadallulkii iyo khuduucii cibaadada ahaa ayaa qalbigaaga ku qumay markaad sababtaa ku tacalluqaysa calaa sabiil mithaal qof markaa dhakhtarkaba ka soo qaad ayaa adoo xanuunsanaya qalbigaagu ku tacalluqay wa wakhadacta lahu gaaya tadalluli walkhuduuc waad isu duleysay waad ukhuduucday khuduuc iyo tadalul dhamaystiran tacaluqaagaas waa tacaluq shirkiya waliba shirki akbar ah alqism الthani ma yunaafi kamaal الtawxiid waa tacaluq tawxiidka asalkiisi aan meesha ka saarayn lakin kamaalkiisi waajibkaabuu meesha ka saaraya qof tawxiidkii waajibka aan la wada iman buu qofku noqonaya walow asalkii tawxiidka ee shirkiga lagaga badbaadiyay ha ku sifaysnaadeen wa an yatacalaqa almukalafu bisabab min gayri ictiqaadi biistiqlaaliha biاnafci wاdur min gayri tacabudi watadaluli laha an yatacalaqa qalbhu bisabab min gayri ictiqaadi biistiqlaaliha biاnafci wاdur min gayri tacabudi watadaluli lah waa inuu qalbigii sababta ku tacaluqo isagoon aaminin inay la gaar tahay waxtarka iyo waxyeelada tacabud iyo tadalul aan u samayn hadda aslu tawxiidka ama kamaalu tawxiidka muxuu u anfinaya walakin yartabiطu biha qalbuhu wayansaa wayaf yagfalu can اlmusabib اlأwl wahuwa allah lakin qalbigiisaa ku xidhmay yartabiطu biha qalbu yartabiطu qalbu bالsabab maca algaflati can illah ti dawada markaynu ka hadlayn anu sheegnay dawadiibuu qalbigaagu ku tacalluqay ma aaminsanid inay iyadu wax bogsiinayso inay sababtahay unbaad aaminsantahi tadallul iyo khuduucna umaad samayn laakiin qalbigaagii baa ku tacalluqay maca algaflati can ishaafi aladii huwa allah sababtun baabad xusuusantayba musabibka koobaad oo ah allah subxaana wa tacala waad iska ilowday qalbigaagu ilaabay tacaluqa noocaas yunaafi kamaal الtawxiid oo tacaluqii ahaa shirki asqara saynu sheegnay nooca saddexaad waa tacaluq yucaddu min الtawxiidi wاddiin wa tacaluq bigayr اllah tawxiidka kamida iyo diinta wahuwa tacaluq اlmukalaf oo qofka mukalafka inuu ku tacaluqo bisabab wixii sababnimadiisu ay ku sugnaatay sharciga ama tajribada ay ku sugnaatay calى jihati ana allaha jacalahu sababa waxaanu qalbigiisu ugu xidhmayaa inuu ilaahay sabab ka dhigay awgeed oo isagoo markaa aaminsan oo xusuusan inuu ilaahay sabab ka dhigay ayuu sabab ahaan qalbigiisu ugu tacaluqaya sida maala tacaluq اlqalbi bاtijaara ganacsi ayay qalbigaagu ku xidhmay ku tacalluqay adigoo aaminsan inuu sabab yahay sabab ahaan baanu qalbigaa ugu tacaluqay maca ictimaadihi calى allah wa tacaluq qalbihi bih isla markaana shayga sababun baad ka dhiganaysaaye qalbigaagu ilaahay buu cuskanayaad ilahay baad tala saaranaysa ilaahay baanu ku tacaluqaya markaa ka noocaasi dee waa waa tawakulkii wey tawakulku sid sidqu اlictimaadi calى اllah maca alakdi biاlasbaab اlma'duuni biha sharcan soo mahayn waa inaad si dhaba ilahay u cuskato ood ugu kalsoonaato isla markaa adoo la imanaya asbaabta ay shareecadu ay ku ogoshahay marka taasi taqsiimka noocan wuxuu na tusinayaa calى ana lafd الtacaluqi lafd mujmal ereyga tacaluqu waa lafdi duuduuban marka laa yubna caleyh xukmu ila bالtafsiil xukm laguma dhisi karo ilaa la kala qaado oo nooca tacaluqa la sheego tacaluqii wuxuu leeyahay maraatib maraatibtaasina waa mukhtalifaة اlaxkaam marka ma odhan kartid kulu man tacalaqa qalbhu bigayr اllahi faqad waqaca fi shirki miyaa la odhan karaa lama odhan karo tacaluqii mid banaan ayaa ka mid ah qowluhu raximah اllahu tacaala tamaa'imu tamaaimtu shayin weeye yucallaqu oo laga laalaadiyo cala alawlaad yattaquuna iyagoo iskaga ilaalinaya bihi shayga alcayna isha laakin ase yeeshee idaa kaana hadduu yahay almucallaqu shaygaa lagu xidhay min alqur'aan yacnaa qur'aanka mid xaggiisa ka ahaado qur'aan lagu qoray farakasa way baneeyeen fiihi ay fii tacliiqihi in laysku xidho bacdu salaf slafka barhkood wabacdun barhkoodna lam yurakis fiihi may banayn wayajcalu bacdigan wuxuu ka yeelayaa waxaa la isku xidhayo qur-aan ku qoranyih min almanhiyi canhu ka laysu diido cumuumku hoosgeynaya minhum waxaa ka mida selafka diiday ibnu mascuudin radia allahu canhu cabdillahi ibn mascuud baa ka mida masalada ku saabsan tamiimada tacriifkeedu hore ayuu inoo soo maray waxaanu sheegnay annahaa tashmalu kulamaa culliqa lirafci اbalaa'i dafci inay tamiimo tahay wax kastoo laysugu xidho ama qalbiga lagu xidho si balaayo loo kor yeelo ama laysaga difaaco aw lijalbi khayri wadawaami ama khayr aan markaa lahayn si loo helo ama mid hore loo hayay si uu daa'imo wama dakarahu lmusanifu raxima llahu tacaala min baabi tamhiili lxasan markuu yihi tamiimadu waa shay un yucallaqu cala alawlaad yataquuna bihi اlcayn uma jeedo tamiimo intaasun baa la idhaahdaa oo haddii aan awlaadda lagu xidhin oo odayaasha lagu xidho tamiimo maaha ama ariga haddii lagu xidho tamiimo maaha macnuu saasi maaha yataquuna bihi اlcayn markuu leeyahna uma jeedo marka in la yskaga difaacay unbay tamiimo tahay iyaduna waa tusaale uun xasri ugama jeedo muxuu markaa tusaale uga dhigay tamiimada mihaal buu ku tacriifiyey amhiladeedii kamid a ah. shayun yucalaqu cala awlaad yataquuna bihi lcayn muxuu mihaalka ina tusaalahaan ku doortay wuxuu ku doortay lnaha liannahu lghaalib oo carab inta badan tamiimada saasay u isticmaali jireen caruurtay ku xidhi jireen ujeeddaday ugu xidhi jireen waxaa ilitiqaa'i lcayn marka atamiimatu tucalaq cala alkibaar min alrijaal wالnisa watucalaq cala اdawaab tucalaq cala اlbuyuut wagayri dalika watucalaq lidafci اlcayn walirafci almarad aw lijalbi khayr marka ma dakaru musanif waa min baabi maxay baynu ihi التمثيل الxصr waa tusaale تقuna bه الcaynna waa saas oo kale الغاaلب في التmاim an يتقى bha الcayn oo sida aalibkaa xaalka tamiimadu u badnaa ayaa sidaa ahayd watucaluq ayda min ajli dafci اlmadaar wa jalbi اlmanaafic marka ereygan alcayn laa mafhuuma lahu huna oo lama odhanayo waxaan caynahayn haddii layskaga xidho tamiimo maaha la odhan maayo qowluhu wruqa hiya alatii tusamata lagu magacaabo alcazaaim wakhasa minhu daliil daliilku wuxuu kasoo reebay oo uu baneeyey maa khalaa min ashirk wixii shirki ka maran faqad rakasa fihi rasuul llahi sala allah alay wasalam wixii shirki ka maran rasuulku wuu ogolaado wuu fasaxay min alcayni ishii in la yskaga akriyo iyo walxumati qaniyada bahalaha sunta leh marka ruqyada tacriifkeeda hore ayuu inoo soo maray oo maa quri'a lialabi nafci baynu ihi alabu nafciguna wuxuu noqon karaa dafcu dararin aw rafcuhu aw jalbu khayri aw dawaamu intuba nafcigaasay soo hosgelaysa haddii loo akriyo waxa weeyaan dhib aan weli dhicin layskaga difaaco iyo haddii loo akriyo dhib dhacay in meesha lagaga saaro iyo haddii loo akriyo khayr aan jirin in la helo iyo haddii loo akriyo khayr jiraa inuu daa'imo ama u bato intuba waa ruqya wey kul hada min amhilati waxa weeyaan aruqya waxaa lagu magacaaba buri musanifku alcazaaim baa lagu magacaaba buri alcazaaim waa jamcu cazima wa hiya qira'aة اlaayaati calى اlmariid rajaءa barakatiha wاlbur-i biha waa in aayado qur-aan qofka xanuunsanaya lagu akriyo ayaa cazime la idhahda iyadoo la rajeynaya aayadaha barakadooda iyo qofku inuu ku bogsado marka waxaa qofka lagu akrinayo qur-aanka lagu akrinayo maxaa caziime loo yihi limaada sumiyat ruqyatu caziima liana alqaari yaczimu fiiha wayakunu cindahu quwat difaacin fi xaali qiraa'a waayo qofkan akrinaya ayaa akrintaa wuxuu sameynayaa isagoo wax go-aansaday oo go-aansaday qofkani biidn illahi inuu ku bogsado sidaa waa la yihi ila ana alqaari yaczimu fiiha wayakunu cindahu quwa wayakunu cindahu quwat quwat difaaci fi xaali اlqira'a aw lima fiiha min alcazimati cala اljini walarwax اlkhabiiثa biqaطci taأhiiriha amaba se waxaa cazimo loo yihi jinka iyo arwaaxda xun ayuu markaa si go-an uga dalbayaa inay qofkan dhibka ay ku hayaan ay ka daayaan marka sababahaas ayaa casimo loo yihi ruksada wuxuu sheegay sheekhu ruksada shirkiga ka maran inay bannaan tahay taasi waa sax wey waxaan u dilla xadiidka cawf bn malik alashjaci fi saxiixi muslim anu hi xadiidkaasi waa daabidu baabi ruqya yaslux an yakuuna daabida libaabi ruqya kunaa narqa fi ljaahiliyati kunaa narqi fi ljaahiliyati faqulnaa ya rasuul allah kayfa taraa fi dalik faqaala icriduu calaya ruqaakum waxaa bal aad ku akridaan rasuulku itusa buu uhi ii bandhiga laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirku dhib ma laha ruqyada mar haddii shirki aanu ku jirin waayo waxaa la mida xadiidka jaabire muslim wariye naha rasuulu llahi can iruqa xadiidkan wuxuu xoojinayaa nahyiga caamka ah ee ruqyada la diiday inuu fii awali اlamri ahaa oo markii dambe la nasakhay oo la diiday uun ta shirkiga iyo wax xaaraana koobsanaysa fajaءa alu camri bni xasmi faqaalu ya rasuula اllah inaha kanat cindana ruqyaة narqi biha min alcaqrab wainaka nahayta can iruqa rasuulka ilaahay u markaa hangaralaha iyo qofka u qaniino ayaan wax ku akrin jirnay ruqyadiina waa diiday qaala facaraduuha calayhi wixii ay akrin jireen bay nebiga u sheegeen qaala maa araa ba'san dhib uma arka buu uhi nebigu faman istaaxa minkum an yanfaca akaahu falyafcal culimaduna sidaynu sheegnay xaafid ibnu xajar ijmaaca uu soo naqilay waxay isku waafaqeen calى jawaasi ruqa cinda ijtimaaci halaaثati shuruud ruqyada saddex shardi haddii laga helo inay banaanta yakuna an takuna bikalaami اllahi aw biasmaai wasifaati wbilisan اlcarabi aw bima yucraf macnaahu min gayri waan yactaqida ana ruqyata la tuahiru bidatiha bal bidati اllahi tacaalى musanifku se wuxuu sheegay ruqyada lasoo reebay ee la baneeyey inay tahay aلruqya min alcayn wاlxuma oo qura yaa xusuusan meel hore masladaas nagu soo martay aye fadl a xadiiثu man bu xadiiثu man saciid waa taabiciye yaa laga warinayay aye a fadl xadiiث iبn mascuud ajabta walakin ma asabta <laughs> mashkuur waad mahadsantaad dadaasha haye xadiiثu man cimraan بn xusein haye xusein waa taabici saxaabigan ujeeda muxuu ahaa lafdigiisu muxuu ahaa lafdigiisu a laba xadiid baa meesha isku guda jiray xadiiث ibn cabaas iyo xadiiثu man xadiiثu bureyda iyo xadiiث ibn cabaas soo ma marka xadiiث ibn cabaas muxuu odhanayay laa ruqyata ila xadiiثu bureyda laa ruqyata ila min cayni aw xuma xadiiث ibn cabaasna waa xadiiثu sabciina alfa soo ma ayib marka halkaa markaynu maraynayna musanifku masaa'ilka wuxuu ku sheegay ruqyada markaa jaa-iska inay tahay alruqya min alcayn aw ilxuma soo waadix maaha halkana sidoo kale ayuu leeyahay wuxuu yihi wakhasa minha daliilu ma khala min ashirk faqad rakasa fiihi rasuulu llahi min alcayni wاlxumati marka ظaahir kalaam musanif waxa wy ana daliila lam yurakis biالruqyati ila fi hadayn اlamreyn ruqyadu in xukumkeedu uu baaqi ku yahay cumuumu nahyigu siduu tusiyey oo inaanay banaanayn waxaa qura laga soo reebay uu yahay alruqya min alcayni aw alxuma weliba shardi ay u tahay an takhluwa min ashirk wa hada axad اlaqwaal fi xukmi ruqya xukumka ruqyada aqwaasha ku jirta mid kamida wey waanaynu sheegnay baabkan awelkiisi markaynu marayni lakina waa qowl marjuux waayo adilo badan baa ku soo aroortay waxaan alcayn walxuma aan ahayn in la iskaga akrin karo waxaa ka mid a ah adilada xadiidka caaisha fii muslim kaana rasuulu llaahi idaa marida axadu min ahlihi nafatha caleyhi bilmucaawidaat hadduu xanuunsado qof rasuulka ehelkiisa ka midi wuxuu rasuulku ku akrin jiray mucaawidaadka falamaa marida ay annabiyu alayh isalatu salaam maradahu aladii maata fiih jacaltu anfuhu calayhi waamsaxuhu biyadi nafsihi liannaha kaanat أcdama barakة min yadi waxaa lamida xadiiثu caaisha في الbخarي وmsلم أna rasuul الlahi kana ida اshtakaa ida اshtaka الإnsaan ashayئa minhu و kanat bihi qurxaة أw jurx qala النabiyu bsmعi hakada wadaca sufyaan sabaabatah bاlأrض ثuma rafacha bsm اllahi turbata turbatu ardina biriiqati bacdina liyushfى bihi saqiimuna biidni rabbina marka xataa qofka nabar ka soo baxo ama meel ka dhaawacma ayuu rasuulku alayh الsalatu salaam ku akrin jiray waxaa la mida xadiiثu anas fi bukhaarي qaala rakasa rasuulu الlahi fi الruqyati min alcayni wاlxumati wالnamla xadiidkan wuxuu ku daray labada annamla ayuu ku daray marka axaadiidan iyo axaadiida lamidka waxay faa'ideyneysaa tadul calى ana ruqya ruqyata almurakas fiiha laa tanxasiru fi الruqyati min alcayni wاlxuma ruqyada la ruqseeye la baneeyey inaana ku koobnayn ta la yskaga akriyo isha iyo qaniyada walihada buu yihi alkhaطaabi raximah اllah fi macaalim الsunan walaysa fi hada nafyu jawaasi الruqyati fi gayrihima yaani xadiidkan laga qaadan maayo labadaa waxaan ahayn in la yskaga tufaa inaanay banaaneyn oo min alamraadi wاlawjaac lannahu qad habata can الnabiy anahu raqى bacda asxaabihi min wajacin kana bih waay maxaa lagu sameynaya haddaba xadiiu bureyda ibn xusayb alslami saxiixi muslim wa xadiidu cimraan ibn xusein fi lbukhaari laa ruqyata ila min caynin aw xumatin maxaa lagaga jawaabaya ila ruqyadii wuu anfiyo wuu diiday marka labadaa laga soo reebo soo ma ruqyada labadaa la iskaga akrinaya marka laga soo reebo waana ta uu daliishaday musanifku culimadu jawaabo kala duwan bay ku jawaabay waxaa ah in la yihaahdo wa anfacu min aruqyai min alcayni wاlxuma waxaa la anfinaya aslu ruqya maaha waa kamaal ruqya ruqyo ka nafci badan oo ka dhamaystirani ma jirto ta la yskaga akriyo isha iyo qaniyada falmuraad anaha anfacu anwaaci ruqa ujeedadu waa noocyada ruqyaday u nafci badantah waa akmaloha walaysa muraadu nafyu ruqyati min gayriha qowlkaa culimada wakadalika alimaam الnawowi raximah اllahu taعala fi sharxi muslim wainama almuraadu laa ruqyata axaqu waأwlى min ruqyaة اlcayni wاlxumati lishidaة الdarari fiihima wakadalika xaafid ibn xajar qowlka labaad waa in la yihaahdo ana hada kana qabla الruksati fi الruqyati min gayrihima oo nahyigii caamka ahaabaa marka hore labadaa laga soo reebay kadibna waxaa laga soo reebay kulu ruqya khaaliya min ashirki ruqyo kastoo shirki ka maran qowlka saddexaad waa in la yidhaha ana macna alxadiid anahumaa aslu kuli maa yaxtaaju ila ruqya macano waxa weeye labada dhib oo dhibka isha iyo dhibka qaniyada bahalka sunta leh waxay asal u yihiin wax kasta oo ruqyo u baahan waxyaabaha kale oo dhami labadaas ayuun farac ka yihiin walihaada baa labada loogu xasriyey oo loogu ururiyey xaafid ibnu xajar wuxuu yihi fatxi اlbari waqaala qowm waujiba biana macna اlxasri fi anahuma aslu kuli ma yaxtaaju ilى ruqya fayaltaxiqu bاlcayni jawaasu ruqyati man bihi khabl aw masm naxwu dalika ishtiraakihimaa fi kowniha tanshaw can axwaali shayطaaniya waxaa la mida oo ay asal u tahay ruqyada cayntu ruqyada xanuun iyo dhib kasta xagga axwaasha shayطaanka ka yimaada sida waxa weeyaan dee qofkii in la derdero inuu jingalo tusaale ahaan inuu qofkii caqligiisi waxa weeyaan isku daato waxyaabahaasoo dhan xagga sunta bahalka hoosena waxaa la wa yaltaxiqu bالsumi kul maa carada lilbadani min eh, qarxin min qurxin wa naxwihi min almawaadi الsumiya wax kastoo jidhka ku dhaca oo jidhka dhibaya ayadana loo qiyaas qaadanaya waayo qawluhu atiwalatu markaa khulaasadu maxay noqotay aلruqyaة almurakas fiiha kuma koobna aلruqya min alcayn wاlxuma xadiidkaana siyaabaha aynu sheegnay baa looga jawaabaya in la haahdo laa ruqyata akmal wa ayaa loo jeeda iyo in la idhaha qabla ruksa alcaama buu ahaa xadiidkaas iyo in la idhaahdo labadani waxay asal u yihiin wax kasta oo ruqyo u baahan wuxu uhi musanifku raxima llahu tacaala atiwalatu hiya shayun yasnacuunahu waa shay ay sameeyaan oo yazcumuuna ay sheegtaan anahu yuxabibu lmar'ata gabadha inuu jeclaysiinayo ilaa zawjiha ninkeedii warajula ninka inuu jeclaysiinayo ila imraatihi xaaskiisa oo min asbaabin gayri sharciya de waa in la ihahdo oo asbaab shareecada khilaafsana oo sida sixir oo kale ama tusaalayaasha aanu bixinay waxaa ninka gabadha lagu jeclaysiinayaa haddaanu markaa asbaab haddaanu shareecada khilaafsanayn dee dhib ma leh bal waaba wax fiicanba in ninka iyo xaaskiisu ay isjeclaadaan oo gabadhu ay samayso waxuu ku jeclaado ninkeedu ay samayso sida tusaale ahaan inay isqurxiso inay cunto fiican u samayso inay hadalka wanaajiso oo xabiibidaa ay gurto isaguna saasoo kale waa inuu sameeyo wax xaaskiisu ay ku jeclaato oo asbaab sharciga ah, sida inuu hadiyad u keeno kale hadal fiican waxa weya inuu kula hadlo in eh, arsaaqda ilaahay subxana watacaala u ballaadhiyey aanu ku cidhiidhin iyo wixii lamida markaa sheekhu markuu leeya yazcumuuna ana yuxabibu lmar'ata ilaa zawjiha warajula ila imra'ati laabuda wa inaynu ku qaydno eh, eh, mima yukhaalif shariica wax shareecada ka hor imanaya adaliil raabic warawaa wuxuu wariyey axmedu can ruwayficin wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi ruwayfic qaala lii rasuul lahi sala اlah alay waslam rasuulka ilahi wuxuu yihi yaa ruwayfico lacala alxayaata waxaan rajaynayaa noloshu satatuulu bika inay kula dheeraan doonto manaa cumrigaagu dheeraan doono fa akbir innaasa dadka aad soo gaari doontaan u sheeg ana man caqada qofka gunta lixyatahu garhkiisa aw taqallada ama qoorta gashada wataran xadhiqaanseen aw istanja ama ku istinjooda birajiici daabatin xayawaan saaladii aw cadmin ama laf faina muxamedan u sheegay nebi maxamed beriun minhu uu beri ka yahay oo uu iska deeriye nebi maxamed xadiidkan culimo badan baa markaa tasxiixisay sida ibnu muflix alimaamu nawowi raxima llahu tacaala sheikh اlalbani fi saxiixi sunani abi dawuud ruwayfic waa ruwayfic ibnu thaabit ruwayfic ibn thaabit ibnu sakan alansaari اlmadani saxaabi sideed xadiid buu nebiga alayh الsalatu asalaam ka wariyey masr buu markii dambena degay masr baanu ku geeriyooday taarikhda hijrigu markaa lix iyo konton nebigu markuu ley lacala alxayaata tatuulu bika lacaladu laba macno u ixtimaashaa in jasmiba looga jeedo macnu uu yahay satatuulu bika alxayaatu jazman si go-an oo la hubo oo lay sheego la waxyooday cumrigaaguu dheeraan doonaa marka haddii ay tahay calى jihati اljasmi bاlkhabr fiiha calama min aclaami nubuwati nabiy alayh الsalaatu wasalaam waxaan dhicin buu sii sheegay wixiina sidii ayuu u dhacay oo rawayfic طaalat bihi اlxayaat cumrigiisu aada buu u dheeraaday oo caasha bacda nabiyi sitan wa arbaciina sana lix iyo afartan sanadood buu nebiga alayh isalatu salaam ka geeri dambeeyey haddii la idhahdo calaa sabiili tawaquc wa ta'amul manaa waxaan rajaynayaa oo inuu saa noqdo hadday tahay falaa yalzam an yakuna cala min calaami nubuwa markaa noqon maayo dee calaamad calaamadaha nebinimada ka mida macnihiisu wuxuu noqonayaa un in aalat bika alxayaatu faakbir innaas haddaynu dhaho calaa sabiil ljasm macnu wuxuu noqonayaa satatuulu bika alxayaatu jazman cumrigaagu dheeraan doonaa faakbir innaas haddaynu dhaho calaa sabiili taraji tawaquc wataamula wuxuu noqonayaa in aalat bika alxayaat haddii noloshu ay kula dheeraato cumrigaagu dheeraado faakbir innaas man caqada lixyatahu caqdu lixya macnaha looga jeeday culimadu way isku khilaafeen ee sababta u noqday in e, qofka sameeyey rasuulku uu ka beri noqdo aqwaal bay culimadu ku leeyahy qowla koowaad ana dalika maxmuul calaa ma kanat tafcalu ljaahiliyatu min caqdiha fi lxuruubi wagayriha jaahiliyadu garhkooday gunti jireen saa uxidhi jireen e, iyagoo dagaal ku jiray iyagoon ku jirinba maxay saa u yeeli jireen kaanuu yafcaluuna dalika takabura wacujban kibir iyo ismahadin awgeed ayay sidaa u yeeli jireen wa hada mukhaalif lisunna in garhka markaa la gunto ama raama laga dhigaa waa mid sunaha khilaafsan wey sunadu amarat biikraam shacb timaha in la hagaajiyo ayay sunadu ay amartay marka waa inuu qofku garhkiis saliideeyo feedho ou hagaajiyo isagoon joogto aan ka dhigahay waxay wadaadada qaarkood sameeyeen waa khalad garhkiisa weligii saliid marin maayo feeri maayo markaasaa xanuuna gelayaan markaasuu daadanayaa markaasuu ah, garhkii kala dheerdheeraanaya markaasaa dadku markay saa u eegaan qaar garhkaba isaga daraaddi ay u nacayaan suu ninkaa u fool xumeeya balaaga bay odhanayaan marka waa mid sunada khilaafsan taasi markaa sababta loo diiday waxay noqonaysaa lima fi dalika min atakaburi wاlcudbi wاlkhuyala qowlka labaad wuxuu leeyahay ana almuraada annahyu can mucaalajaة الshacr liyatacaqada wayatajacad waxaa la diidan yahay qofku inuu timihiisa ku mashquulo oo dee timaha uu ka shaqeeyo un si ay timihiisa waxa weeyaan dee usoo laab laablaabmaan oo madaxoodu saa usoo laabmo tusaalahaan lima fiihi min alta'niih watashabuh bالnisa lima fiihi min alta'anuh watashabuh bالnisa waayo in timaha un laga shaqeeyo oo iyaga lagu mashquulaa shuqulka dumarka weeye marka tashabuh bالnisa baa arrintaa ku jira sababtaasaa loo diiday qowlka saddexaad wuxuu leeyahay waa caqduhaa khawfa min alcayn waa in loo gunto garhka iyadoo isha laga baqanayo taaba ka warrama hadduu ninka garhkiisu qurux badan yahay oo ishaahdo ilbaa kaaga dhici doonta deetana uu xedhxedhu gungunto maa xukmu dalik ya jais is bal dib ugu yaro noqda masaa-ishii maskaxda dib ugu celiya haye ma banaana qaطcan min gayri tafsiil haye tfadl ant ant naam ya waa jaiz haye hadduu maxay ha haye yani sabab اlcaqdi bu xukumkuu noqonaya idaa caqadaha liikfaaءi ziinatiha ka warrama hadduu u gunto si uu quruxdeeda u qariyo oo isha dadku aanay ugu dhicin yaani ilqabad si aanu u yeelan mayna jaa-isa intaas taasi waxay ka mid ahayd waxyaabii banaanaabay ka mid ahayd oo maa culliqa aw fucila liikfaaءi الziina limujarad ikfaaءi الziina jaa-is bu ahaa soo ma daliilkeedana waynu sheegay lakin ida caqada maca الاctiqاad ana alcaqd yadfac اlcayn fahada shirku qad yakuna akbar o qad yakuna asqra hadduu gunto isagoo aaminsan guntinta iyo xidhista lafteedu inay isha celinayso taas waa shirki wey si hore aynu usoo marnay waay goormuu xadiidku noqonayaa mid baabkeena cilaaqo la leh fii maslati lixya haddii la yidhaahdo weeye waa kaanuu yacqiduunaha likawfi lilkhawfi min alcayn aw khawfan min alcayn markaasuu baabka cilaaqo la yeelanaya aw taqalada wataran alwatar waa maxay alwatar fatxi lwaaw ta haye xablu lqaws xadhiga qaansada taqaladana macnaheedu waa maxay ma macnaa taqalad jacalahu qilaadatan yaanaa wax qoorta la sudho ka dhigta marka almiin waxaa looga jeedaa un tacalaqa bihi alaba linafc aw taqalada wataran maxaa loo diiday culimada qaarkood waxay idhahdeen annahyu min ajli tacliiqiha lidafci البلاء aw rafcih oo haddii loo xidho markaa in balaayo lagu difaaco ama la rafciyo ama jalbu khayr markaasaa la diiday lannaha waa min atamaim almaniyi canha markaa waxaa kaloo annahyu canha bisabab اlajraas alati tucalaqu fiiha kooraha iyo jalasyadii lagu xidhayo awgeed baa loo diiday waxaa kaloo la yihi annahyu can tacliiq اlawtaar fi riqaabi اlkhayl lianlaa takhtaniqa biha cinda shidat الrakb waxaa la diiday waxa weeyaan in qoorta wax loogu xidho walow qurux baa looga jeeday si aanay ugu neef qabatoobin markay aada u ordeyso marka alaqrabna waa alawal inay u xidhan jireen waxa weeyaan lidafci اlbalaa aw rafcihi aw jalbi اlkhayri aw dawaamihi marka min baabi ruqya ayay noqonaysaa aw istanja birajiici daabatin aw cadrin istacmala fi الtaطahur min albowli aw ilqaa'id oo u isticmaalo iska daahirinta uu iska daahirinayo kaadida ama saxarada istinjaagu waa isaalaة اkhaarij اlqadir min asabiileyn bilmaayi aw اlxijaarati wa naxwiha kaasaa istinja la rajiicu daabana waa rawth daaba waa neefka ama xayawaanka saaladiisa maxaa rajiic loogu magacaabay liannahu rajaca can xaalati اlأulى bacda an kana calafan aw طacaama xaaladda horu ka noqday de oo halkuu raashin ka ahaa carus ka ahaa raashin ka ahaa ayuu sida noqdu saalo noqday maxaa loo diiday marka alistinjaa birawthi dawaab wاlcidaam maxaa loo diiday waxaa loo diiday liannaha jucilat risqa liljin waxaa laga dhigay waxa weeyaan risqi jinku uu quuto sida nebigu sheegay alayh الsalaatu wasalaam dee wa waa zaadu ikhwanina min aljin xadiid cabd llahi bn mascuud baa u daliila muslim wariyey laa tstanji laa tastanjuu biاrawthi walaa bاlcidaam fainahu zaadu ikhwaani ikhwaanikum min aljin oo lafahana iyagaa hilib loo saarayaa saalada xoolahenana xoolahooda ayaa quuta waxaa kaloo i liannahumaa laa yuahiraan maxala najaasa waxaa loo diiday meesha ayaanay aahirin ahayn taana waxaa kusoo arora xadiidu abi hurayra oo odhanaya nahaa an yustanja birawhin aw cadmin qaala inahumaa laa yuahiraan lakiin xadiidkaasi waa daciif waana la odhan karaa labadaba way shamlisanaysa faina mxameda bariء minhu albaraءaةu waa alinfisaal wالtakali shaygaa inaad kala go-daan oo aad faraha ka qaado tarkiibka noocan oo ah baraaءة atabaruء الnabiyi min alfaacil wاdaliil calى الtaxriim daliilu yahay ficilkiisu inuu xaaraan yahy weliba taxriima galiida walihada culimadu waxay ku dareen siyaqu alkabiira asiiqa alati yucraf biha alkabiira hadallada marka shaaricu isticmaalo lagu garto ficilkaasi inuu yahay kabiiro siyaq kaloo markaa lamidiina way jiraan adaliil اkhaamis can saciid bni jubayrin qaala wuxuu yihi man qaطaca qofka jaro tamiimatan qardhaas min insaanin qof ka jara kaana wuxuu ahaadaa ka cidli raqabatin yani waa qof qoor xoreeyey oo kale rawaahu wakiicun baa wariyey walahu waxaa usugan wakiic damiirku wakiic buu noqonay can ibraahim uu ka wariyay qaala wuxuu yihi kaanuu waxay yakrahuuna kuwa karhaa atamaaima kullaha dhammaanteed min alqur'aani qur-aanka xaggiisa marka ka ahaato wa gayr qur'aan iyo qur-aan waxaan ahan daytiba rawah lwakiic marka ibn abi shaybana uu wariyey fii musanafihi can xafs can leythin can saciid bn jubayr sanadkiisuna daciif oo leyth baa ku jira jaءa min ficlihi cinda bni abi shayba isagoo ficilkii waxa weeyaan saciid ibnu jubayrana ibn abi shayba ayaa wariyey min ariiqi cabdi can maxamed ibni suuq an saciid ibn jubayr ra insaana yatuufu bilbeyt fii cunuqihi kharazat faqaacaha isaguna waa daciif man qaطaca tamiimata min insaan waa min baab alinkaar bilyad ila waa munkar tamiimada noocaasa shareecada khilaafsan waxaana saas samayn kara man lahu qudra calaa dalik sida dowladdii oo kale iyo qofka qofkaa dee u taliya maca muraacaati almaslaxati walmafsada qofka marka laga jarayana maslaxadii mafsada waa in la eego ka cidli raqaba ay kaanahu actaqa raqabata fi sabiili illahi min ariq yacnaa qofka qof qardhaas ka jara wuxuu ka dhigan yihi inuu addoon ilaahay daraaddii u xoreeyey wejhu shabahna waa maxay labadaas xaggee iska shabahaan addoon xoreynta iyo qardhaas qof in laga jaro waxay iska shabahaan أن اladي يctiq الرaqaba yukalisha min الriqi والcubudiya qofka adoon xoreeyey wuxuu ka saarayaa adoonnimadii wاladي yqطc الtamiimata yukhalisu صaaxibaha min الshirki والcubudiya لgayr الlah qofka qof qardhaas ka jarayna shirka ah qofka wuxuu ka saarayaa shirkiga iyo ilahay cid aan ahayn inuu adoon u noqdo marka kaanama اctaqahu min الnaar aharku markaa wuxuu shamlisanayaa kula man qaطca tamiimata min insaan qof kasta oo qof qardhaas ka jara walow kaana qaطcu bian yakuna sababa liqaطci saaxibi tamiimati nafsihi lah qaطciguna waa laba inuu isagu mubaashir noqdo ka jaro iyo inuu tasabubo sabab inuu noqdo tusaale ahaan qofkii waad u sheegtay waad ka waanisay tana isagaa iska jaray xadiidka waad soo gelaysa aharkan maqsuud lbaab halka uu ka tusinaya waxa wey ma fi min ikhbaari الtaabici أن تacliiq التamiimati cubuudiyaة لغayr الlah in qardhaas la isku xidhaa inay tahay ilahay cidaan in addoon loo noqday ayuu taabicigu sheegay walihaada baa qofka ka jara dee wuxuu ku shabahay qofka addoon xoreeya waana man qaطaha faqad actaqa saaxibaha min hadi اcubuudiya waay masalada ku saabsan hadalkan saciid ibnu jubayr waa mima laa yuqaalu can ra'yin soo ma inuu ka cidli raqaba yahay marka hal lahu xukmu rafc xukmu rafci ma yeelanaya waa masala isku khilaafaan culamaau musطalax اxadiid oo qaarkood waxay yidhaahdeen qowl الtaabici aladi laa yuqaalu bالra'yi wاlijtihaad lahu xukmu rafc marka muxuu noqonayaa mursal buu noqonaya mursal taabiciin qowlka culamo badan baa dooratay uu ka mid yahay ibn اlcarabi wakadalika alxaafid ibn xajar fi nataij اafkaar iyo bacd اxanaabila qowlka kalena wuxuu leeyahay maya xukm rafci ma laha bal waa maqطuuc wa hada taabiciun cadad min اlculamaa baa qowlkaana doortay oo zarkashiya uu ka mid yahay iyo iyo culimo kale sheikh ulislaam ibnu taymiyana qowlkaasu rajax inaanu xukm rafci lahayn oo aanu mursal markaa aanu noqon ahayn hadalka ibrahim ibnu yaziid inaqaci ui walahu can ibrahim wa daliil lixaad qaala kanuu yakrahuuna tamaa'ima kulaha min alqur'ani wagayr اlqur'an wakiic inuu wariyey buu sheegay kadalika ibnu abi shaybana waa wariyey sanadkiisuna waa صaxiix min ariiqi wakiic can sufyaan can mansuur can ibrahim الnakci bilafd kanuu yakrahuuna الtamaa'ima wالruqa wالnushar jamcu nushra way noo soo socota aruqa iyo atamaaimna dee kuwii muxaramka ahaa ayuu uga jeedaa kaanuu markuu leeyahayna wuxuu ujeedaa asxaaba cabdillahi bn mascuud cabdillahi bn mascuud asxaabtiisii buu ujeeda ardaydiisii sida calqama alaswad bnu yaziid masruuq rabiic ibnu eh, alkhuseym iyo gayruh yakrahuunadana muxuu uga jeedaa e yuxarimuun xaaraan bay u arki jireen ana salafka iyo aimada mutaqadimiinta ahi idaa alaquu lkaraaha yaqsuduuna biha gaaliba ataxriim ereyga karaaha markay ilaaqaan aanay qeyd raacin sida haalibka waxay uga jeedaan taxriim bay uga jeedaan lihada bu uhi shekh islam ibnu taymiya alkarahiyatu fi kalaami salaf kaiira gaaliba yuraadu biha taxriim ereyga karaahiya hadalka salafka markay kusoo aroorto in badan oo haaliba taxriim baa looga jeeda wakadalika ibn lqayim raximah اllahu tacaala isaguna sidaasi ayuu yihi fi iclaami lmuwaqiciin waxaanu sheegay in badanoo mida ah mutaakhiriinta fuqahadu inay aimadoodii ku khaldameen oo markay arkaan iyagoo leh imaamu axmed oo le akrah akrahu kada ama imaam shaafici oo le akrahu kada inay ku xambaarayaan karaahiyadii istilaaxiga ahayd ee usuul fiqiga ku taallay aimaduna sidaa ugama jeedaan bidaliil in waxyaabo fara badan oo karaahiye markaa ay ku sheegeen in meelo kale la helay iyagoo inuu xaaraan yahay tilmaamaya marka waana sida aalibka wey alkaraaha ida waradat fi nusuus aw fi kalaami salaf walaima mutaqadimiin waxaa looga jeedaa karaha taxriim shaygaas inuu xaaraan yahay waqad yaqsiduuna biha karahata tanziih wayucrafu dalika bisiyaaq waxaana lagu garanayaa labada tay ujeedaan siyaaqa iyo xaalka markaa ay ku sugan yihiin aarkan waxa weeyaan ibrahim ibn yaziid naqaci maqsuud baabl ka waafaqsan yahi wafii qowlihi kanuu yakrahuun wafiihi ana aljama algafiir min asxaabi ibn mascuud wa min ajilat اlculamaa fi zamanihim kanuu yarawna ana tamaa'ima kulaha muxarama min alqur'an aw min gayri waxaa hadalkiisa ku jirta in tiro badan oo kamid a ah ardaydii ibn mascuud oo waktigooduna ahaa culimada u waaweyn inay u arkayeen qardhaasuhu inay xaaraan yihiin qur-aan ha lagu qoro ama ama wax kale ha lagu qoro wallahu subxana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi ajmaciin